alxamdu lilah rab اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf اlambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jirnay qaybihii uu xukunku lahaa waxaa inoo soo tilmaamay xukunku inuu takliifi iyo wadci kala noqdo wixii farqiga ahaa ee u dhaxeeyey intii ugu muhiimsanayd ilaa lix qodob ayaynu dul ahaan ka sheegnay halkanna bal intuu sheekhu inoo sheegay ayaynu ka gelaynaa alfarqu bayna alxukmi altakliifi waalxukmi alwadci waa faraqa u dhaxeeya xukunka takliifiga iyo xukunka wadciga ah aligo alxukmu takliifi yatatallabu wuxuu dalbanayaa ficla shayin wax samayntii aw tarkahu ama wax ka tegiddii oo ibaaxata alficli ama samayn bannaynteed wa tarki iyo ka tegid bannaynteed lilmukhallafi loo banneeyo ama alxukmu alwadci xukunka wadcigahay falaa yufiidu shayan min daalika wax kaa ka mida ma faa'iidaynayo idi laa yuqsadu bihi looga qastin maayo ilaa bayaanu maa kii caddayntiisu unbaa looga qastin jacalahu shaaricu shaaricu uga yeelay sababan sabab liwujuudi shayin shay jiritaankii iyo helitaankiisii uu sabab uga dhigay caddayntiisa mooyaane ow shardan lahu ama shardi uga dhigay ow maanican minhu ama mid mancinayo o uga dhigay liyacrifa almukallafu mukallafku si uu u garto mataa goorta yahbutu alxukmu sharci xukunka sharcigaah uu sugmaya iyo wamataa goorta yantabnii uu reebmayo oo fa yakuunu dabeedna wuxuu noqon ama fa yakuuna wahda calaa bayinatin caddaan mid kaga sugan min amrihi arrinkiisa waxau leeyahay shfaraqa <clears throat> ugu horeeya waxa weeye xukunkan takliifiga ah qofkan mukallafkaabaa toos loogula khitaabaya loogula hadlayaa waxaana lagaga doonayaa wax samaynteed ama wax ka tegiddeed ama yacnii ficil shay inuu sameeyo iyo inuu ka tagaba yacnii loo bannaynayo ayaa lagula hadlayaa waa xunka ah laakiin xukunka wadciga ahi sidaa ma aha oo isagu waxa samayntiisa laga doonayo ama ka tegidiisa laga doonayo ama la leeyahay labaduba faa'id iyo ka waa ku bannaan yihiin isagu ma faa'iidaynayo keliya isagu wuxuu faa'iidaynayaa uun caddayn uu caddaynayo wax shaaric oo ilaahay uu ka yeelay sabab uu ka dhigay shay helitaankiisa uu shay kale sabab uga dhigay ama shardi uu uga dhigay ama maanic iyo mid diidaya oo ishortaagayo uga dhigay kaas ayaa xukunka takliifiga isagu wadcigahay u caddaynayaa marka dabeetana uu caddeeyo ayaa wuxuu qofkii mukallafka ahaa garanayaa xukunkii sharcigaha goortuu sugmayo goorta uu meesha ka baxayo markaa wuxuu noqonayaa nin caddaan iyo arrin cad kaga sugan amarkiisa alxukmu takliifi yatalabu wuxuu dalbanaya yuu doonayaa ficla shayin shay samayntii aw tarkahu ama ka tegitaankiisa aw ama ibaaxata alficli yatalabu wuxuu dalbanayaa ibaaxata alficli samayn banaynteed wa tarki iyo ka tegidda lilmukalafi mukalafkii loo baneeyey ama alxukmu lwadci falaa yufiidu shayan min dalika ma faa'iidaynayo idan laa yuqsadu bihi looga qastin maayo isaga ilaa bayaanu maa kii caddayntiisu maa looga qastin jacalahu shaaricu shaarica jideeyaha oo ilaahay uu ka yeelay sababan sabab uga yeelay mooyane liwujuudi shayin shay helitaankii ow shardan lahu ama shardi u leeyuu ku ansaxayo uga yeelay ow maanican minhu ama mid diidayo liyacrifa almukallafu si uu mukallaf u garto mataa goorta yahbutu alxukmu sharci xukunka sharciga ahi uu sugmayo iyo wamataa goorta yantafi uu meesha ka baxayo oo fa yakuunu markaa wuxuna ama fa yakuuna dabeedna uu noqdo calaa bayinatin caddaan mid kaga sugan min amrihi ba almukallafu bihi kan lagu kalifay fi lxukmi takliifi xukunka takliifiga amrun waa amar yastadiicu lmukallafu kan la hawlay uu karayo ficlahu inuu sameeyo wa tarkahu iyo inuu ka tago fahuwa isagu fii daakhili xuduudi qudratihi waxa uu ku jiraa xadka iyo xayndaabka awooddiisa iyo karitaankiisu ku dhex jira qudratihi wastidaacatihi maxaa yeelay lianna alqarada ujeeddada min atakliifi laga leeyahay waa imtihaalu lmukallafi kan la hawlay waa inuu fuliyo maa kullifa bihi waxa lagu hawlay faida kaana hadduu ahaada faida kaana markuu ahaada khaarijan mid ka baxsan can istidaacatihi awooddiisa kaana takliifu takliifidaasi waxay noqonaysaa kaana takliifu bihi kalifidda lagu kalifaya waxay noqonaysaa cabasan ciyaar yunazahu canhu shaaricu shaaric oo alla ah laga nasahayo oo laga dheeraynayo shaaric alaki canhu ashaaricu alxakiimu ee aan sarmaseegtada lahayn ee shay walba halgiisa dhiga walihaada saa daraaddeed baa kaana min alqawaacidi qawaacidda waxaa ka mid noqday fi sharaaca alislaamiya laa takliifa ila bimaqduurin layskuma kalifo wax la awoodayo qofku uu karayo mooyaane ama fi lxukmi alwadci falaa yushtaradu fii mawduucihi waxa mawduuciisa ee loo dejiyey looma shardiyo an yakuuna fii qudrati lmukalaf kan mukalafka awooddiisa inuu ku jiro wa min hama halkaa inagoo ka soconayna ka duulayna ayaa kaana minhu waxa ka ahaaday xukunkan takliifiga almaqduuru lilmukalaf mid maqduurahoo loo karaya mukalafku awoodu leeyahay wa minhu waxaa ka mid ah alkhaariju can qudratihi awooddiisa mid ka baxsan walaakin maca haada kaa la jirkiisa isagoo awooddiisa ka baxsan idaa wujida haddii la helo tarataba calayhi aharuhu aharkiisi raadkiisi waa ka ratibmaya waxau sheekhu leeyahay faraqa kale udhaxeeya waxa weeye shaygan laysku kalifayo xukunka takliifigaahi waa wuxuu karayo qofkan mukalafkaahi inuu sameeyo iyo inuu ka tago wuxuu ku jiraa markaa xuduudda awooddiisa iyo karitaankiisa ayuu ku jiraa maxaa yeelay takliifdan waxa lagu kalifaye la farayo ee loo diidayo waxa weeye inuu qofkan mukallafkee la hawlay waxaan lagu kalifay dee inuu ku dirmo oo waxaa samay marka la uu samayn karaya waxaa ka joogsa marka la waa inuu ka joogsan karaya hadduuse istidaacadiisa awooddiisa ka baxsan yahay in lagu kalifa waxay noqonaysaa cabas iyo ciyaar takliifda noocaasee cabadka iyo ciyaarta ahina waa wax laga nasahayo laga dheeraynayo oo uu ka dheer yahay ashaaricu alxakiim ilaaha shaarica ahee axkaamta inoo jireey ilaa xakiimka ah ee sarmaseegtada laha inay shay walba meeshiisa dhigaa waa cabsi ciyaar aan u habboonayn oo haddii la yidhaahdo masalan waa inaad markaa samada kor u kortaa dee ma awoodaa qofku yacni cibaadadaas waxa weeye inaad samada maalintii aad kor u korto laba kilomitir kor u socoto dee ma socon karayo hawadaa ma qaadi karayo yani markaa lagu kalifi maayo waxaan markaa awooddiisa ahayn oonu karaynin yacni lagu kelifi maayo oo la saari maayo la odhan maayo sabee yacni ha neefsanin la odhan maayo waayo waxaanu karaynin weeyo neefdii markaa dee waa qofna lagu neefsanayaa sidaa daraaddeed ba qawaacidda shareecada waxaa ka mid a ah laa takliifa ilaa bimaqduurin wax aan la karaynin layskuma kelifo oo takliifdu wax la karayo ayuunbay ku timaadaa laakiin xukunka wadciga isaga looma shardiyo mawdiciisa inuu awoodda mukallafka waxani ku jiro mar haddaynu idhi awooddiisa inuu ku jiraa shardi ma aha waxa ka mida xukunka takliifiga ah miduu karayo awoodayo oo xukunka wadcigaba leh miduu mukalafu karayo iyo mid awooddiisa ka baxsanba awooddiisanaha ka baxsanaadee haddii la helo dee ahartii iyo raadkii ka dhalanayay ay ka ratibmayaan almukallafu bihi waxaa la ysku kalifay fi lxukmi takliifi xukunka takliifiga amrun waa amar yastadiicu lmukallafu mukallafku uu karayo ficlahu inuu sameeyo wa tarkahu inuu ka tago fahuwa isagu daakhilun wuxuu ku guda jira fii xuduudi qudratihi sohdimaha awooddiisa iyo wasadacati karaankiisa lianna algharada ujeeddada mina takliifi laga leeyay waa imtisaalu lmukalafi kan mukalafka inuu ku dirmuu la yimaado maa kullifa bi wixii lagu kalifay wixii lagu hawlay fa idaa kaana markuu ada khaarijan mid ka baxsan can istidaacati awooddiisa kaana takliifu bihi ku kalifidda kaa lagu kalifaya awooddiisa ka baxsani wuxuu noqonayaa cabahan ciyaaro abadka yulazahu canhu shaaricu shaarican jideeyahan xakiimka ee falka suubale allahna laga nasahayo laga dheeranayo nu ilaahay uu ka fog yahay walihaada saa daraaddeed ma kaana min alqawaacidi fi sharica waxa ahaaday alislaamiya laa takliifa ila bimaqduurin ama fi lxukmi alwadci falaa yushtaradu lama shardiyo fii mawduucihi an yakuuna inuu ahdo fii qudrati lmukalaf mukalafka awooddiisa inuu ku jiro ayada shardi umaaha wa min ama halkaa inagoo ka duulayna ama halkaa ka soconayna ama ka dhimbiil qaadanayna mar haddaynu nidhi shardi maaha inuu awoodda mukalafa ku jiraa kaana waxa ahaaday minhu xukunka wadciga almaqduuri lilmukalaf mid loo awoodo mukalafku kalaa ka mid a wa minhu waxaa ka mid ah alkhaariju mid ka baxsan can qudratii awooddiisa walaakin maca haada kaa yaroo lala qabo oo kaa awooddiisa ka baxsan idaa wujida haddana haddii la helo tarataba calayhi aharuhu raadkiisi uu ka dhalanaya isagaana inoo miisaalin doonaa fa min alxukmi alwadci waxaa ka mid ah almaqduuri lilmukalaf ee mukalafka loo karayay macnaha uu awoodayey maqduurka waa mukalafka asariqatu tuugada wa zinaa iyo zinada wa sayru ljaraa'im iyo dembiyaalka intooda kale faqad jacalaha shaaricu shaaricu wuxuu ka helay asbaaban sababyo limusababaatiha ah wixii ay sababayeen wuxuu uga dhigay asbaab fasariqatu maalan tuugadu sababun bay liqaci yadi saariqi tuuga gacantiisa ay u tahay tuuga gacantiisa in la jaro wa zinaa zinaduna sababay u tahay lijaldi zaani zaaniga in la jeedlo aw lirajmi ama in dhagax lagu dilo wahaakadaa sidaasay ahaatay baqiyat ljaraa'im kadalika waxaa la mid yahay saa'ir اlcuquudi cuquudada iyo heshiisyada iyo tasarufaadka iyo takrifallada ayaa la mida fa hiya asbaabun waa asbaab liaahaariha sharciya aahaarteeda iyo raadadkeeda sharciga ka dhalanaya ayay sabab u yihiin falbaycu iibku sababun waa sabab linaqli lmilkiyati milkiyadiiyo lahaanshaha guuritaankeeda ama rabiddeeda wixii la iibiyey lahaanshihii inuu ciddii iibisay ka guuro oo ciddii iibsatay u guuro gaadhi baa la kala iibsaday milkiyadii lahaanshay qofkii iibiye buu ka guraya iibsadu u guuraya jagaa la kala iibsaday saas leeg wanikaaxu guurkuna sababun sabab uya lilxilli xalaalow bayna zawjayni labada qof ay isu xalaaloobaan iyo wa taratubi lxuquuqi xuquuqdii inay ka ratibato calaa tarafayni labada taraf korkooda waixdaaru shaahidayni labada markhaati keenitaankoodu shardun buu lisixati nikaaxi guurka ansixitaankiisa u yahay waalwuduu'u weysadu shardun bay lisixati salaati u tahay oo falaa yasixu nikaaxun bilaa shuhuudin ma ansaxayo walaa tasixu salaatun bilaa wuduu'in ma ansaxayso wa qatlulwaarihi waaridka dilitaankiisa muwaridan kii dhaxal uu dilaa maanicu min alirhi mid diiday weeye wakadaa waxaa la mida ah qatlu muusi muusaa lahu kii loo dardaarmay oo diraa lilmuusiya kii u dardaarmay maanicunisa dilkaasi min nafaadi wasiyati wasiyada dardaarinka fulideedii ayuu mancinayaa wuxuu leeyahay sheekhu xukunka wadciga ah ee mukalafku awoodaya waxaa ka mid a ah. masalan tuugadii iyo zinadii iyo dee qadafkii oo kale saa'iruljara'im dembiyaalkii oo dhan maxaa yeelay waxyaalahaasi waxay sabab u yihiin iyo asbaab waxa musababka ay u yihiin inay ka dhasha waa sabab iyo musabab sabab iyo malaakii ay sababayeen ayay u yihiin oo masalan iminka tuugadii waxa weeyaan misaal ahaan sabab weeye maxay sabab u tahay in la jaro gacantii tuugga in la jaro ayay sabab u tahay waana wuxuu awoodo oo dee isagaa waanu xadi karaa waanu iska dayn karaa waa wax awooddiisa ku jira zinadii iyaduna waxay sabab u tahay in qofka zinaysay la jeedlo haddaanu guur hore soo marin ama la rajmiyo dhagax lagu dila hadduu guur hore soo maray waxaanay sababuda noqonaysaa markaa jeedlidda iyo rajminta waana wuxuu samayn kara iskala dayn karo jaraahimta iyo dembiyaalka oo dhammina waa la mid amayntooda soo hadhay oo masalan qadafkii iyo caydii xadka keenaysay dee waa waxaad samayn karto iskala dayn karto waana xadkaasay sabab u noqonaysaa iyo jeedalkaa waxa kaluu sheekhu yidhi waxa ayana la mida cuquudda iyo tasarufaadka dhammaantoodna waa la mid waxa la yaaliyo wixii heshiisiyo guradyo ah iyo waxa la yaaliyo wixii markaa tasarufaada ayaguna waa la mid asbaab ayay u yihiin aaharta iyo raadadka ka dhasha ee sharciga masalan iibku sabab buu u yahay milkiyadda guuriddeeda ama rariddeeda waana wax qofku uu samayn karaa uu kala tegi karo guurku sabab ayuu u yahay xalaalowga labadan qof ay isu xalaaloobayaan ee axkaamtina iyo xuquuqdina ay labadii darafba ka ratibmayso mayso ee masala ruuxu dumarha inna xuquuq baa laga rabaa ninkiina xuquuq baa laga rabaa marka nikaaxa la helo waana isu xalaaloobayaan xuquuqdiina waa ka ratibbaysaa waxaa kaloo ka mid ah in markhaatiya laba marag la keenaa shardi bay u tahay ansixitaanka guurka shardi bay u tahay ogabay shardiguna dee waxa weeyaan waa xukun wadciya dee waa waxa keenay waana wuxuu qofku keeni karu soo kaxay karana waana wuxuu ka tegi karo weysadu shardi bay salaadda ansixitaankeedu u tahay waa wuxuu samayn karo ama uu ka tegi karo oo nikaax bilaa shuudina ma ansaxayo salaad bilaa weyse ayna ma ansaxayso masalan waaridka kii dhaxalka lahaayoo muwarifkiisii dee kii dhaxalkiisa uu lahaa waa maalic isagana wuxuu diidayaa dhaxalkii dhaxalkii buu mudcinayaa isaguna waa maanic waxaa la mida kii loo dardaarmay hadduu kii muusiga ahaayee u dardaarmay uu dilo isagana wasiyadii iyo dardaarankii inay u fusho isagana wuu mancinayaa wuxuu yihi fa min alxukmi alwadci waxaa ka mid ah almaqduuri lilmukalaf ee mukalafku awoodayo waxaa ka mid ah asariqatu tuugadii wazinaa iyo wasaa'ilu ljaraa'im faqad jacalaha shaaricu shaaricu waxa uu ka yeelay asbaaba mum limusababaatiha ah waxyalahay sababaysa uga yeelay faasariqatu maalan sariqadii iyo tuugadii sababun sababay liqaطci yadi saariqi tuuga gacantiisa jaritaanki sabab bay u tahay wazinaa zinaduna sabab ayaa iyadoo ta lijaldi zaani zaaniga in la jeedla hadduu guur hore soo marin aw lilajri ama in dhagax lagu dilo wahaakadaa saasay baqiyat ljaraa'im dembiyaalka intooda kalena ahaadeen wakadalika waxaa lamid ah a saa'iru lcuquudi caqdiyaalkii heshiisyaalkii oo dhammina waa la mid watasarufaat iyo tasarufaadkii takrifalkii qofku takrifalaya fa iyo asbaabun sabab ayay liaahaariha sharciya aahaarteeda sharcigaa u tahay waana wax awoodda qofka markaa ku sugan uu samayn kara kana tegi karo falbaycu sababun buu linaqli lmilkiya milkiyadda raritaankeeda sabab ayuu yahay wanikaaxu nikaaxi sababun buu lilxilli bayna zawjayni xalaalowga labada qof dhexdooda ay isu xalaaloobayaan buu yahay iyo wa taratub alxuquuqi xuquuqda inay ka ratibanto cala tarafayni labada qof korkooda wa ixdaaru shaahidayni labada markhaati keenitaankoodu shardun bay lisixati nikaaxi guurkaasixitaankiisa u tahay walwuduu weysadu shardun buu lisixati salaati u yahay oo falaa yasixu nikaaxun bilaa shuhuudin ma ansaxayo walaa tasixu salaatun bilaa wuduu'inna ma ansaxayso haddii aanu qofku dee qof waayebi ahayn oo ama xanuunsanay oo gebagabaysanay ama faqri duhurayn baanu ahayn wa qatlu lwaarifi ka waaridka ahee dhaxal kale dilkiisa muwaridow kii dhaxalkiisa olaa dhaxalsiinaya uu dila maanicun min alirsi isla dhaxalkii ayuu diidi wakadaa waxaa la mida qatlulmuusaa lahu kii loo dardaarmay oo dila lilmusi kii u dardaarmay dila maanicun istawcdiya min nafaadi lwasiyati wasiyadii fulitaankeeda ayuu diidayaa wa min alxukmi alwadci waxaa ka mid a ah, gayri lmaqduuri lilmukalaf ee mukalafku aanu awoodaynin xuruulu shahri ramadaan bisha ramadaan soo gelitaankeeda fa huwa sababun sababun liwujuubi siyaami soomka waajibitaankiisa sabab uu yahay wa duluuku shamsi cadceebba iilashadeedu sababan bay liwujuubi salaati salaaddii duhur waajibitaankeeda u yahay waalqaraabatu qaraabadu sababun bay lilmiiraasi dhaxalka sabab ayay u tahay wa hadihi alasbaabu kulluhaa dhammaanteed hayru maqduura lilmukhalaf mukalafku waa midaanu awoodaynin wa buluuqu lxulm inuu qaan gaadho xulmiga gaadhitaankiisu shardun shardi u yahay liintihaai ilwilaaya cala nafs nafdiisii mas-uulka laga ahaa dhammaanshaheeda shardi buu u yahay wa buluuqu linsaani qofka gaaritaankiisa alrushda uu hanuun yacni ku qaangaadhaana shardun buu linafaadi bacdi tasarufaati tasarufaadkiya takrifalka qaarkood furitaankeeda shardi buu u yahay wa kullun mid la arko oo min albuluuqi iyo warushdi hayru maqduurin waa mid aan awood aanu unahay lilmukalafi qofka mukalafkahay walubuwatu aabbanimadu maanicatun waxay didi min qatli labi aabbaha dilkiisa idaa qatala ibnahu camdan hadduu inankiisa camdi u dilo wاljunuunu waalidu maanicun wuxuu didi min takliifi اlmajnuuni majnuunkii in lagu kalifo min inعiqaadi cuquudihi caqdiyaalkiisu ay guntamaan wa kownu muusa lowka loo dardaarmaya waarian inuu yahay maanicun waa maanic yadiir min nifaadi lwasiyati wasiya fulitaankeed calaa ra'yi akar اlfuqahaa fuqahada badadoosay qabaan wa hadihi lmawaanicu kuluha gayru maqduurati lilmukalaf waa midaanu karayn oonu awood u lahayn waxau sheekhu leeyahay xukunka wadciga ee aanu mukalafku karaynin waxaa ka mid a masalan bisha rabadaan soo gelitaankeeda iyo bilashadeedu horta sabab waxay u tahay waajibitaanka soomka wuxuuse awoodana ma aha cadceeddu inay iilato ay bartanka sabada ka iilatay xagganuu iilataa sabab ayay u tahay salaaddii dur waajibitaankeeda wuxuuse awoodana ma aha qaraabadu oo ama isdhalkii ama wada dhalashadii ahi sabab ayay u tahay dhaxalka wuxuu markaa qofku awood u leeyahayna ma ahaa oo xataa dhaxalku si qahriya buu milkigaaga usoo gelayaa qofa qaraabatiin hadduu dhinto hantina u leeyahy dhaxalkiisana aad wax ku leedahay ama aad wada leedahay si qahriyabuu milkigaaga usoo gelayaa wuxuu leeyahay inuu qaangaadho oo xulmiyo qaangaar gaadhaa shardi buu u yahay wilaayadii nafta dhammaanshaheeda iminka ilmihii yaraa intaa uu yar yahay dee aabbihii ama awowgii ayaa ka mas-uula nafdiiso haddii aanu aabba jirin awowgii haddaanu macal awowgi jirin wasi hadduu jiro cid loo dardaarmo oo yacnii aabbihii markuu sii dhimanayo ama awowgii uu sii dhimanayo ay u dardaarmeen kaasaa mas-uul ka noqonaya oo haddii wax loo sheeganayo isagaa loogu sheeganaya haddii waxloo uu leeyahay loo sheeganayo oo loo dacwinayo isagaa ugu dacwinaya haddii loo guurinayo isagaa u aqbalaya isagaa u guurinaya waa intuu yaryanu qaangaarka ahayn marse hadduu qaangaadho alwilaaya cala nafsi meesha way ka baxday gaadhitaanka qofka uu gaadhay isagana rushdigii oo masalan uu dee qaan gaadho isaga oo wixiisi hagaajisanaya oo maalkiisi hagaajisanaya oo diintiisi hagaajinaya hadduu isagana qaan gaadho dee tasarufaadkii hantidiisa ayana wuu madax bannaanaanayaa mid kastaoo qaangaadhkaa iyo rushdigaasina waa waxaanu isagu awoodin iminka aabbanimadu waxay mancidaa hadduu aabbuhu dilo ilmihiisa camdi u dilo aabbanimadaasa in loo qisaaso diidaysa mag waa lagu yeelanayaa laakiin oo dee dadkii kale dhexalkiisa in isaga ahayn baa qaadanaya laakiin qisaasta aabbanimadaasaa diidaysaa wax awooddiisa ku jiraana maaha waalidu waxay mancidaa qofkan mukalafkaa qofkan majruuka in lagu kalifo cuquuddiisu inay fulaan oo qofku ala hadduu wax iibiyo hadduu wax iibsado hadduu waxba kama jiran waxba kasoo qaad ma leh waalidanaa maanica masalan qofka loo dardaarmay hadduu waaris yahay ou dhaxalka wax ku leeyahay waarisnimadiisaasaa ka mancinaysa in dardaarankaa loo dardaarmay u fulo si ay fuqahada badidoodu qabaan oo waxaanay deliishanayaan xadiidkii ahaa alaa in allaha qad acطaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwars qof kastoo xaq laba ilaahay baa xaqiisii siiyey qof dhaxalka wax ku lehi dardaaran ma leh jawr baana ka soo baxaya oo markaa carruurtii mid ka mida la yidhaahdo isagu gurigaasu gaaru leeyahy ama jagadaa amaba yacni aqalkaa ama gaarigaasuu leeyahay ee dabeetana intaa intuu dabada marsado haddana intii kale halkan soo dhex fadhiisto ad halkana ha layga siiyo jawr baa soo gelaysa markaasaa nebigu leeyahy war qofka soo dhaxalle ilaahay dhaxalkiisii waa siiye qof dhaxalka wax kule dardaaran ma leh qof dhaxalka wax kule dardaaran dhaxalkiisaa soo qaad qofkii laakiin aan dhaxalka wax ku lahayn loo dardaarmi karaa waana siday fuqahada in badan ay qabto qaarkood qabto sida shaaficiyadoo kale waxay qabaan waxay ku xidhan tahay ijaazat lwarha oo riwaaye ayaa jirta ilaa yujiza baaqi lwarha riwaaye iminka aanan xasinayn awooddeedu intay tahay ayaa jirta inay baneeyaan inta kale mooyaane oo waxaa la odhan miyaa ogoshihiin waalidkiinni ama qofkii aad dhexlayseen qofka idin ka mida ah waxaasuusiya ma ogoshin mise ma ogolidin hadday yidhahdaan ma ogolin yacni dardaarankaa waa waa waa la celinaya hadday ogolaadaanna waa loo fulin waxa awoodi yani mawaanicdan oo dhamina awoodda qodob ku jira maaha wa min alxukmi alwadci waxaa ka mid ah hayri lmaqduuri lilmukalaf ee mukalafku aanu awoodaynin xuluulu shahri ramadaan soo gelitaankeedu fahuwa sababun buu liwujuubi siyaami soomka waajibitaankiisa sabab ayuu yahay wa duluuku shamsi cadceedda iilashadeedu sababun bay liwujuubi salaati salaadda waajibitaanka salaada hore ay u tahay waalqaraabatu qaraabaduna sababun bay lilmiraasi dhaxalka u tahay wa hadihi alasbaabu kuluhaa dhammaanteed gayru maqduurin lilmukalaf mukalafku midaanu awoodaynin weeye wa buluuqu lxulm qaangaadh gaaritaankeeduna shardun shardi buu yahay liintihaa'i alwilaaya cala nafs wilaayadiiyo mas-uuliyaddii nafdiisa mas-uulka laga ahaa inay markaa dhammaato wa buluuqu linsaani arushda qofka oo gaadho hanuun iyo toosnaan uu yacni hantidiisa diintiisa iyo adduunyadiisaba hagaajinayo ayaduna shardun bay u tahay linafaadi bacdi tasarufaati tasarufaadka qaarkood fulitaankeeda fain anastu midhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum waa tii ilahay ulaha xoolahooda u dhiiba wa kullu min albuluuqi qaangaarka iyo rushd hanuunkaasi hayru maqduulin lilmukhalaf mukalafku waxaanu karan weeye walubuwatu aabanimadu maanicatun min qatli labi aabbaha dilkiisa ayay mancin idaa qatala ibnahu camdan markuu inankiisa camdi u dilo wljunuunu waalidu maanicun waxay deysaa min takliifi lmajnuuni majnuunka in lagu kelibo min inciqaadi cuquudihi cuquuddiisu inay guntamaan wa kownulmuusa low ka loo dardaarmaya waarisan inuu yahay maanicun wuxuu diidayuu shartaga min nafadi lwasiyati wasiyada fulitaankeeda calaa ra'yi akhari lfuqahaa fuqahada badidooda ra'yigooda haddaan ku soconno wa hadihi almawaanicu kuluha gayru maqduura lilmukalaf mukallafku midaanu karayn oono awoodaynin weeye almabxaث الثaanي waxa weeye aqsaamu xukmi الtakliifi waa haddaba qaybaha uu u qaybsamayo xukunka takliifigaahi yaqsimu اlfuqahaau fuqahadu waxay u qaybiyaan oo yaqsimu waxay u qaybinayaan mucdam اlusuuliyiin usuuliyiinta badidoodu alxukm atakliifi ilaa khamsati aqsaamin shan qaybood wa hiya aliijaabu mid waa waajibin markaa waa iijaabin iyo nadbi iyo taxriim iyo karaaho iyo ibaaxa horta waa shantaa ah yacni markaasaa mid waliba wuxuu haabu ayuu inoo soo horraysiiyey waxa inay ku wanaagsan intuu hortu shanta tiriyo inuu dabeetana calaamid u xuso oo uga hadlo ayay ahayd saasay ku wanaagsaneed laakiin wuxuu markaa sheekhu mid walba maclimiintiisiiyo wuxuu ahaa inoo soo horraysiiyey alijaabu mid waa waajibin wahuwa ijaabku talabu shaarici shaarica doonitaankiisa ayaa la yidhaha alficla uu doono calaa sabiili اlxatmi wاlilzaam jid yacni jarid iyo waajibin jid yacni laazimin iyo jarid wa aharuhu raadka uu ku leeyahay fii ficli mukalafina alwujuubu weeye waalficlu lmaطluubu ficilka calaa hada lwajhi loo doonayna huwa alwaajibu waajib weeye waxau sheekhu leeyahay xukunka takliifigaahi qaybihiisa waxay u qaybiyaan buuhi usuuliyiinta mucdamkooda iyo siday weynankooda iyo badidoodu ay tahay shan qaybood ayay u qaybiyaan shan qaybood ayay u qaybiyaan iminka xanafiyada oo kale si uu halkaa hooseba inoogu sheegayo waxay u qaybiyaan toddoba qaybood iftiraad iyo iijaab iyo nadbi iyo taxriim iyo karaahatu taxriim iyo karaahatu tansiih iyo ibaaxa iyagu toddobadaasay u qaybiyaan oo iftiraadka waxay yidhaahdaan wixii shaaricu falkiisa doonay doonid go-an daliil qadciyu hubuut wa dalaala ah daliil sugnaanshihiisuna uu go-an yahay oo qadci yahay tusinta uu waxaa tusayeena ay go-an tahay sida imika salaada iyo zakada iyo jihaadka iyo waxaa iftiraad baa la yidhahdaa kaa waa inaynu ficilkiisu waajib yahay kaka tagaa gaalo ka diidaa gaaloobayo kaka tagaa markaa cudurdaaraan faasiquu noqonayo iijaabkuna waxay yidhahdaan waa wixii shaaricu dooray falkiisa dalab go-an daliil daniyu hubuut ow daniyu dalaala uu ku doonay deliil sugnaanshiisu danni yahay saa akhbaaru laaxaad oo kale ama danniyu dalaala haba ahaado qur'aan ama haba ahaado yacnii xadiid mutawaatire eh, laakiin tusindiisa ayaaba dalaaladeedu ay danni tahay oonay qadci ahayn iijaab baa la sadaqatulfitriga iyo udxiyada iyo faatixada in la akhriyo salaadexeeda iyo sunnaha salaada witriga iyo ayay ku tilmaamaan midna waa nadbi oo waa wuxuu shaaricu markaa taa iyada waxay yidhahdaan dee in la ogaano lala yimaadana waa waajib laakiin qofka diidaa ku gaaloobi maayo ka ka tagaana wuu faasiqoobaya haddii uu fudaydsi uga tago eg farqi bay udhexaysiinayaan siduu sheekhuba isagu inoo keeni doono ibaaxaduna nadbiguna waa wuxuu shaaricu doonay samayntiisa dalab aan go'nayn kaa jumhuuray ku waafaqayaan ibaaxaduna waa doorgelinu ficil iyo ka tegid ayana loo doorgeliyo kaana waxay ku waafaqayaan jumhuurka ayay ku waafaqayaan waxay dheeryihiin karaaha tanziihiya iyo karaaha taxriimiya karaaha tanzihiya waxay dhahan wuxuu shaaricu doonay ka tegitaankeeda dalab aan gonayn nayn sida macnaa kalay makruuha u yaqaanaan jumhuurtii oo kale mise keligeed la keligeedna soomayaba ayuu ku miisaaliyey biyahoo wejiga lagu dharbaaxayo markuu qofku weysaysanayay karaha taxriimiya ayay markaa yidhaahdeen oo waxa weeye waa wuxuu shaaricu doonay in laga taga tegid go-an laakiin daliilka ka tegitaankiisa dalbaya uu yahay daliil dhaniyu hubuut ama daniyu dalaala sugitaanka sugnaanshihiisu uu dani yahay si akhbaar baaxaad oo kale ama dalaalisiiyo tusintiisu ay dani tahay marka xaaraantana wuxuu la wadaagayaa dee inuu faacilka ciqaab muto xilligii markaa waxay ku miisaaliyaan salaadan jumca markaa la aadaamayo wakhtigeeda kale wax la iibiyo oo kale ayay markaa ka dhigaan taxriimkana waa waxaa shaaricu uu doonay ka tegitaankiisa dalab go-anna uu doonay daliil qadciyu hubuut qadciyu dalaala ah yacnii inay sugnaanshihiisuna qadciyo si aayaadka qur-aanka iyo mutawaatirka oo kale dalaaladiisa iyo tusinton waxaa ku tusinayaan ay qadci tahay maalan walaa taqtuluu nafsa alatii xarama allahu daliilka sugay waa qaci waana qaciyu dalaala wax kale ma noqon karo laa taqrabu zinaa u dhowaanina zinada daliilka markaa dalbaya in laga tago loo dhowaanin waa qaciyu hubuut oo waa aayad qur-aan waana qaciyu dalaala tusintiisuna waa mid go-an marka aya waxay u qaybiyaan toddobadaa laakiin qolyahan kale waxay u qaybiyeen shan iijaab marka waxaanu inoo kala qaadaya sayn horeba usoo tilmaanay ijaab iyo wujuub iyo waajib ayuu inoo kala qeexaya waxay kala yihiin marka ijaab wuxuu uhi waa shaarica doonitaankiisa uu ficilka doono cala sabiili alxatmi waalilzaam jid markaa waajibin xatmina waa waajibinta uun ilzaamkuna waa laasiminta uu u doono ijaab baa la yidhaahdaa markaa doonidaasaa iijaabku noqonayaa asartan iyo raadkan uu ku yeelanayo ficilka mukallafkaana wujuub bay noqonaysaa ficilkan matluubka ah ee see loo rabaana waajib ayuu noqonayaa yacnii qolyo kalea waxoogay markaas sii caddeeyey oo waxay yidhaahdeen halkaa isagu iminka una yidhi se waabata suxayli oo kale unali iijaabku waa talabu shaarici alficl cala sabiili alxadfi waliلzaam waxay yidhahdeen iijaabku waa nafsu alkhitaab alkhaas khitaabkan khaaska ah ee waxaan lagu dalbayo iijaabku kaa weeye wujuubkuna waa asartan khitaabka waa waxaan ka ratibmayaa ficilka marka uu ku tacalluqo khitaabkani waa wasfigan ficilka u sugmaya waa maxay waa inuu yahay madluub mid la rabo inuu yahay inuu yahay mid la rabaana waa wujuub waajibna waa ficilka inuu khitaabku ku tacalluqay ayaa la odhanayaa ama haddaan si ka dhow aynu u caddayno sida maxamed suxayli markaa wajiiskiisa uu ka hadlayey wuxuu hi ijaabku waa nafsu khitaab shaaric iminka walaa taqrabu zina ama aqiimu salaata salaada oga waa ijaabkii waa nafsu khitaabi shaarica wujuubkii baa ku yimi waa asartan ka ratibantay khitaabka oo ah iminka in ficilkaasi matluub yahay oo laga doonayaana waxay noqonaysaa wujuubkii waajib waxa weeye wasfi uu leeyahay ficilkan mukalafka laga rabaa markaa marka khitaabkii laga yimaado ee wujuubkii ijaabkii wujuubkiiba laga yimaado ficilkan laga rabaa wasfi uu leeyahay waajiba weeye maxamed asaxayli wuxuu uhi taa waxaa ku sifaysmayoon taxriimka oo taxriim iyo muxaram iyo xaraam bay noqonaysaa saddexdaa labadaasubaa yeelanaya karaahada iyo nadbiga iyo ibaaxadu ayagu laba unbay leeyihi sifo nadbi manduub karaaha makruuh ibaaxa mubaax ayagu saddex ma noqonayaan inkastoo sheekhu mid walba saddexda inoogu sameeyey wuxuuhi yaqsimu mucdam lusuuliyiina waxay u qaybeen alxukma atakliifi ilaa khamsati aqsaami shan qaybood wahiya awalan aliijaabu waa waajibin wa huwa talabu shaarici waa shaarica doonitaankiisa alficla uu doono calaa sabiili alxatmi waalizaam jid waajibnimo iyo laasimin doonidda uu u doono waxaa la yidhaahdaa iijaab wa aharu raadka uu ku yeelanaya fii ficli lmukalafi mukalafka ficilkiisa oo ah inuu yahay shay si yacnii go-an looga doonayo si go-an looga doonayo isaguna alwujuub weeye waalficlu lmatluubu calaa hada alwajh ficilka sidaa loo doonaya iyo falka in saa loo sameeyo ee si go-an in loo sameeyo looga doonayn huwa alwaajibu aaniyan annadbu wa huwa alabu shaarici waa shaarica doonitaankiisa alficla calaa sabiili tarjiixi rajaxaad jidhkeedu u doono la ilzaami waajibin aynuu doonin wa aharuhu fii ficli lmukalafi adnadbu weeye ayضa wاlficlu اlmaطlubu calى hadi sifati huwa اlmanduubu weeye wuxuu leeyahay ka labaad waa nadbi nadbina waxaa la yidhaahdaa doonidda uu shaaricu doono ficil iyo wax in la sameeyo si yacnii rajaxidda uu doono macnaha ka tegiddiisa waxa ka rajaxan oo laga xoojinayaa in la sameeyo in la sameeya waa laga xoojinaya laga rajaxayaa laakiin laasimin iyo waajib buu ku kagama tegi kartid si aan looma doonin asarta uu ku yeelanaya ficilka mukallafkuna annadbu aydan nadbi baa la odhanaya oo in markaa si aan go'nayn looga doonayo ah ficilka matluubka siaa loo doonayna manduub baa la yidhaahdaa marka waxaad arkaysaa annadbu iyo annadbu halkii hore iijaab iyo wujuub iyo waajib bay kala noqdeen laakiin kan annadbu iyo annadbu iyo almanduub bay kala noqdeen waa halkii maxamed saxayri lahaa yacni taxriimka iyo waxay ku sifowdaa on arrintan saddexdan ay ka suurto gashaa iyo iijaabka aaniyana nadbug wey huwa طalabu shaarici doonitaankiisa wey alficla u doonay calaa sabiili tarjiixi rajxin jidkeed lalilzaami laazimin maya wa aharuna waxa weeye fii ficli mukalafi mukalafka ficilkii sanaadku ku leeyina anadbu wey aydan mar labaad wاlficlu اlmaطlubu ficilka calaa hadihi sifa loo doonay huwa lmanduubu weeye haaliثan ataxriim wa huwa طalabu shaarici waa shaarica doonitaankiisa alkafa ka joogsi uu doonay can ilficli in laga joogsado calaa sabiili اljasmi jarid walilzaami iyo laazimin jidkeeda uu ku doonay wa aharu raadka fii ficlin mukalafihi ku leeyahin alxurma weeye waalficlu اlmadluubu tarkuu ficilka la dalba in laga tagana huwa alxaraam aw almuxaram ama mid la xaaraantinimeeye weeye wuxuu leeyahy saxaadna waa taxriim taxriimna wuxuu noqonayaa buuhi shaarica doonitaankiisa uu doonay in laga joogsada wax samaynteed sida uu doonay yani in looga joogsaano waa si jasm iyo ilzaam go'naan iyo laazimin ayuu u doonay in waxaa laga joogsado ee rajixidiga markaa inay u bannaan tahay inuu markaa sameeyaana ma aha ama waa khitaabka lafdiisa sidaynu iijaabkiiba kusoo tilmaamaynay aharta uu ku yeelanayo raadka uu ficilka mukallafka ku yeelanayo isna waa xurma oo waxa weeye in dee looga doonayo inuu si go-an oo laasima uga taga ah ficilka la doonaya inuu ka tagaana xaaraan buu noqonaya ama muxaram buu noqonaya haalian altaxriimu huwa talabu shaarici doonitaankiisa way alkafa uu doonaya in laga joogsada can ilficli cala sabiili اljasmi walislaam goyn iyo laasimin jidkeed loo doono wa asaru fii ficli mukalafi asarta iyo raadku ku leeyahy mukalafka ficilkiisa alxurma weeye waalficlu lmatluubu ficilka la doonay targowka tegitaankiisana huwa alxaraam aw lmuxaram weeye raabican alkaraaha wahiya karaahaduna talabu shaarici shaarica doonitaankiisa weeye alkafa kajoogsi can ilficli cala sabiili tarjiix iyadoo la xoojinayo un kajoogsigaa jidkeed loo doono lalxatmi iyo walilzaam waajibin iyo laazimin jidkeed aan loo doonin wa aharuhu fii ficli mukalafi alkaraahatu aydan weeye wlficlu malubu ficilka la doonay tarkuka tegitaankiisa calaa hada lwaji loo doonan huwa makruuhu waa makruuh waxau le midna waa karaaho waa shaygaa la nacay oo waxa weeyaan waa doonidda uu shaaricoo jideeyaho allaah iyo dee rasuulkiisa moxamed oo isaga markaa xagga ilaahay uu wax ka jidaynayey waa doonidda uu doonay in uu ka joogsado ficil mukhalafku inuu ka joogsado ficil iyo wax ama odhaahdeed ile ficil waa wixii ka soo fulaya un baa laga wadaaye ama hadal haada ama ficil ha ahaadee inuu uga joogsado ayaa laga dalbaya calaa sabiili tarjiix yacni rajixin iyo xoojin jidkeed oo waxaa la leeya yani inaad ka joogsato ayaa rajaxanoo fiican ee xatmi iyo laasim waajib weeye inaad ka joogsataa ama laasim bay kugu tahay ma aha raadka uu ku yeelanaya mukallafku yidhi waa alkaraaha hadda tii horena karaaha un bay ahayd ficilkan matluubka ee sidaa in looga taga loo doonay makruuh baa la odhanaya waan kuraa markaa saddexda arrimood taxriimka iyo karaahada unbay ka suurtagasha maxamed suxayli uu lahaa ee saddexda kale kama suurtogelaysa waa laba siiqawn raabican alkaraahatu wahiya talabu shaarici shaarica doonitaankiisa la alkafa ka joogsi cala lficli in laga joogsado calaa sabiili tarjiixi rajixid iyo xoojid la xoojinaya xaggan ka joogsiga loo doonaa la yidhaha lalxatmi waajibnimada ziyadada iyo laasimin in looga joogsado aan loo dalbin wa aharu raadka uu ku leeyahay fii ficli mukalafi mukalafka ficilkiisa alkaraaha waa nicil aydan mar labaad waalficlu lmatluubu ficilka la doonay tarku ka tegitaankiisa calaa hada lwajhi looga tagana huwa lmakruuhu khaamisan wa alibaaxa wa hiya takhyiru shaarici waa shaarica doorgelintiisa lilmukallafi mukalafka la door geliya bayna alficli samayn wa tarki iyo ka tegid duuna tarjiixin iyadoon la xoojin liaxadina midkood cala alaakhari aan laga xoojin wa asaruna fii ficli lmukalafi alibaaxa weeye walficlu aladii khuyira fii lmukalafu ficilkaa la door doorgeliyay qofkan mukalafka ahina huwa lmubaaxu mubaax weeye waxau sheekhu leeyahay ibaaxaduna waxa weeye shaarica oo door geliya mukalafka inuu waxaa sameeyo iyo inuu ka tago iyadoon midkood samaynta iyo ka tegida midkood mida kale laga rajaxaynin waayo haddii samaynta la rajaxana dee nadbigii bay noqonaysaa haddii ka tegidda la rajaxana karaahadii bay noqonaysaa haddii calaa sabiili ilzaami loo doonana samayntiisa waajib bay noqonaysaa calaa sabiili ilzaam haddii uu tegiddiisa loo doonana taxriimkii bay noqonaysaa sidaasay markaa shantu ay isku yihiin afarta uu ku yahay ficilka mukallafkuna waa ibaaxaun waa inuu markaa shay si mubaaxa loogu jireeyey uu yahay ficilka loo doorgeliyana mubaax buu noqonayaa khaamisan alibaaxa wahiya takhyiru shaarici doorgelintiisa wey lilmukallafi uu doorgeliyo uu doorgeliyey bayna alficli samayn watari ka tegid duuna tarjiixin liaxadima cala alakhar iyadoon laga rajaxaynin wa aharuna fii ficli lmukallafi mukallafka ficilkiisa raadku ugu yeelanaya waxa wey alibaaxa waalficlu aladii khuyira fiihi lmukallafu la doorgeliyo huwa lmubaaxu wa min haada yatabayanu lanaa waxaa inooga caddaanayaa anna almatluuba waxa la doonay iijaaduhu in la ahaysiiya nowcaani weeye alwaajibu waalmanduub wa ana alficla almatluuba ee la doonay tarkuga tegitaankiisa nowcaani aydan bar labaad waa laba nooc isna almuxaramu waalmakruuh wa ana alficla almukhayara ficilka la doorgeliyey qofka mukalafka bayna ficlihi wa tarki loo doorgelaya noocun waaxidun weeyaan wahuwa almubaaxu waa mubaax wanatakallamu waxaanan ka hadlaynaa fiima yali waxaan soo socdaa can kulli nawcin nooc kasta min hadi lanwaaci ka mid a ah, fii matlabin matlab iyo meel laga doono calaa xidda gaar ayaan uga hadlaynaa waxau leeyahay sheekhu waxaa markaynu sidaa nini inoo caddaanaya oo inooga soo baxaya in waxaan la doonay in la ahaysiiyaa waa laba nooc mid waa waajib iyo manduub waa wixii la doonay in lala yimaado haddii si go-an loo doonayna waa waajib haddii si yacni rajaxan oo yacni ka tegidda ka xoog badan loo doonayna waa manduub ficilkan la doonay in laga tagaana waa laba nooco waa muxaram iyo makruuh haddii si go-an oo laasimina loo doonay in laga tagana waa muxaram haddii si rajaxan oo la xoojinayo unka tigitaagisa loo doonayna wuxuu noqonaya makruuh ficilkan loo doorgeliyo qofku inuu sameeyey inuu ka tagana waa nooc kaliya waa mubaaxun mid walbana si gaara ah ayaan uga hadlaynaabu buu wa min hada yatabayan lana waxaa inoo caddaanaya ana almadluuba iijaaduhu waxaan la doonaya haysiintiisu noocaani wey alwaajibu iyo walmanduub wa ana alficla almaluuba tarku ficilka in dalbay ka tegitaankiisana nawcaani aydan isa waa laba nooc almuxaram wاlmakruuh wa ana alficla almukhayara ficilka la doorgeliya bayna ficlihi wa tarki nowcun waaxidun waa nooc keliyo huwa lmubaaxu weeye isna wanatakalamu waxaanan ka hadlaynaa fiima yeli waxaan soo socda can kulli nawcin nooc kastoo min hadi anwaaci ka mid a fii maطlabin meel laga dalbo oo calaa xiddatin gaar almaطlab اlأwl hore alwaajibu waajib sharcan xagga sharciga huwa maa dalaba shaaricu waa wuxuu shaaricu doonay ficlahu samayntiisa calaa wajhi luzuumi wej iyo qaab laasim iyo laga maarmaana uu doonay in loo sameeyo bixaydu soo yudamu lacaayi taarikuhu ka tegey wa maca dami caydaana allowmu baa la socotaa dee canaan baa la socota ee alciqaabu ciqaab baa la socotaa wayumdaxu faaciluhu ka sameeyana isagana waa la ammaani wa maca almadxi ammaantana waxaa la socdaa athawaabu thawaab iyo abaalmarin baa la socotaa waajibkii wuxuu sharci ahaan ama istiraaxaanun buu inoogu qeexay oo xagga luqa ahaan wajaba yajibu bimacnaa waa sugnaaday ama waa dhacay baa la yidhaahdaa wajaba albaycu waa sugnaaday rajaba yacni waa gili wajaba alqalbu waa yacni gilgishayna waa la yidhaahdaa yacni waa sugmay waa dhacay waa yacni isbaraanbaray intaa waa loo isticmaalaa xagga istiraaxaad siyaalo dhowr ah ayay u tacriifiyaan laakiin tacriif tacriifkanu inoogu tacriifiyey waa tacriifyada ugu wanaagsan oo xagga ficilka doonidaankiisa iyo ka tegila-aantiisa laga lagalaga tacriifinaya qaarna xagga abaalmarinta xagga ciqaabka ayay ka tacriifiyaan marka wuxu uhi waa wixii shaaricu inaga doonay inaan samayno si waajibana inaan u samayno inooga doonay oo aan laga tegi karaynin oo lacaayi oo bimacnaa uu mudanayo cayibuu mudan maxaad ka tagaa dee mar haddii sharciyan la caayana ciqaabna wuu mudanaya ciqaabtiina way la socotaa ka sameeyana waa la ammaani ammaantaana dee waxaa la socotaa ayadana hawaab iyo abaalmarin ayaa la socotaa alwaajibu sharcan huwa maa dalaba shaaricu waa shaaricuka uu doonay ficlahu samayntiisa calaa wajhi lusuumi laaziminaya waajibid wejgeed in loo sameeyo waa ku shaaricu inooga doonay bxaydu se yudamu lacay taariku ka taga wa maca dami caydaana alciqaabu baa la socda wayumdaxu faaciluhu faacilkiisiiyo ka sameeyana waa la ammaani wa maca almadxina athawaabu thawaab iyo abaalmarin ayaa iyadana la socotaa marka waa tacriifkii ay dee jumhuurtu ay qabeen waataynu tilmaannay iyagu waa daliil danniya bay markaas odhanayeen waajibka waa wixii uu ku dalbay shaaricu saminta daliban jaaziyan bidaliilin danniyin haddaba wa taxatumu alficli ficilka waajibitaankiisa ow lusuma ama laasimitaankiisu yustafaadu waxaa laga faa'iidaysanayaa min siiqati dalab siiqadan dalabka iyo codsiga ka siiqati alamri mujarada siiqada amarka go-an oo kale fahiya tadulu cala alwujuubi bay tusinaysaa oo min tartiibi alciqaabi ama ciqaab laga ratibay calaa tarki lficli ficilka ka tegitaankiisa oo ciqaab laga ratibay fa iqaamatu salaa salaada ogitaankeeda wa biru lwaalidayni iyo labada waalid seefalkooda waalwafaau bilcuquudi iyo ballamaha oo la oofiya wa naxwu dalika iyo wixii la mida kulluhaa min alafcaali alwaajiba afcaasha waajib waabay tahay allatii alzama shaaricu uu ku waajibiyey almukalafa biha oo warataba alciqaaba ciqaabna uu ka ratibay calaa tarkihaa ka tegitaankeeda ficilkani inuu laazim yahay ama maxtuum yahay maxaa lagu gartaa waxaa lagu gartaa buu yidhi siiqada amarka ee mujaradadah ee waxba aanay la soconin wujuub bay ku tustaa aqiimu salaa aatu zakaa faatuhunna ujuurahunna fadribuu yani ayaadka faraha badan ee saa ku saaraya nusuusta wujuub bayna tusinaysaa iyo ficilkaasi markaa inuu laazim yahay xajb yahay shay laynaga doono waajib inuu yahay ama ciqaab baa laga ratibay ka tegitaankiisa ka tegitaankiisa haddii ciqaab laga ratibana ayadana waxay yidhahdeen waxayna tusinaysaa inuu waajib yahay haddii la shayga qofkaa sidaa samayn waaya isagoo oo karaya iyana waajib bay tusinaysaa masalan udexyadoo kale qoryaha waajibiya ayaa waxay yidhahdaan xadiid uu xaakim warinayo ayaa waxay soo qaataan ama wajada saca qofka hela yacni waasac nimankeena wax haysta ee aanu dhexaysan yaqrab masjidan ayuu usoo dhowaanin marka xanifiyadoo kale kaasay deliishanaya inay waajib tahay udxiyada oo kale waciidkaasay u deliishanayaan sheekhuna dee waa axnaafda waa madhabka axnaafdiisa uu ka tirsan yahay mada wuxuu leeyahay salaada ogitaankeeda iyo biru lwaalidayn iyo alwafaa bilcuquud iyo wixii lamidi waa afcaal waajib oo shaaricu qofka mukalafka uu ku waajibiyey ciqaabna uu ka ratibay qofkii ka taga watacatum alficli ficilka waajibitaankiisa aw lusuumuhu ama laasdibitaankiisa yustafaadu waxaa laga qaadanaya min siiqati alab ka siiqati alamr almujarad ee khaliga ahayn wax kale la soconin fahiya tadullu cala alwujuub bay tusinaysaa ow min tartiibi alciqaabi ama ciqaab laga ratibay calaa tarki alficli ficilka ka tegitaankiisa fa iqaamatu salaati salaada ogitaankeeda wa biri lwaalidayni labada waalid samafalkooda walwafaa bilcuquud iyo cuquudda oofitaankeeda oofinteeda iyo wanaxwi daalika wiyo wanaxu dalika kaa wixii la midi min alafcaali alwaajiba ayay ka midtay allatii alzama shaaricu shaaricu ku laazimiyey almukalafa biha inuu markaa la yimaado alzama shaaricu almukalafa biha uu ku laazimiyey warataba alciqaabana calaa tarkihaa uu markaa ka laazimiyey waanay badnaayeen dee waxyaalihii markaa laga faa'iidaysanayo mastarkii ficilka ka naa'ibkaha fadarba riqaabi iyo ficilkii mudaarica ee laamur amarka lagu jasmiyey iyo liyunfiq een ismu ficilkii iyo calaykum anfusakum lafdigii amarka oo la caddiyo in allaha ya'murukum kutiba calaykum markaa dee markaa saaribta ama lafdigii waajibka in allaha farada calaykum asiyaama yani siiqooyinku way badnaayeenoo tasiilkiiyabaa waxoogay aynu ku soo marnay haddaba wuxu uhi walwaajibu waajibku cinda aljumhuur isagu alfardu weeye cinda aljumhuuri oo fahumaa sawaaun waa isku mid laa yakhtalifaani fi lxukmi walaa fi lmacnaa xukunka iyo macnaha toona iskuma khilaafsanaa fahumaa yuطlaqaani waxaa lagu iطlaaqa calaa maa yalzamu ficlu wax samayntiisu ay laazim tahay wayucaqabu calaa tarki ka tegitaankiisana lagu ciqaabo ama alxanafiyatu qolada xanafiyada la yidhaahdaa fa inahum yufariquuna baynahuma waa kala geeyeen min jihati daliili ayay ku kala geeyeen aladii habata bihi uu ku sugmay lزumu اficli ficilka laazimitaankiisu faida kaana daliilu daniyan markuu laa qadciyan aanu hayn ka khabari اaaxaadi wa axaada khabarkeedaba ahaabiti bihi uu ku sugnaaday wujuub اudxiya udxiyada waajibitaankeedu falficlu huwa lwaajibu weeye waida kaana daliilu qaطciyan markii laa daniyan aanu ahayn ka nusuusi اlqur'aaniba weeye fi lusuumi salaadi salaada waajibitaankiisa cala اlmukalafi falficlu wاlfardu falxanafiyatu nadaruu waxay eegeen ilaa daliil lizuumi lficli faqaaluu bilwaajibi walfardi ayay yidhaahdeen waljumhuuruna nadaruu ilaa kowni ficli laaziman cala lmukhalafi unbay eegeen biqadi nadari iyadoo arag isha eegidda laga laabayo can daliilihi min jihati qadciya aw daniya falam yufariquu may kala geenin bayna alwaajibi walfardi wajacaluuhumaa ismayni limusaman waaxid waxaanay ka dhigeen uun laba magacoo musame wuxuu leeyahay sheekhu waajibku waa faralka uun cinda aljumhuur xagga xukunkana iskuma khilaafsana xagga macnahana iskuma khilaafsana labadoodaba waxaa lagu idlaaqaan waxay in la sameeye waajib in laga tagana lagu ciqaabayo xanafiyadu laakiin waa kala geeyaan oo waxay ka eegaan xagga daliilkan uu ku sugmay ficilka laasibitaankiisu hadduu daliil danniya yahay ee qaci aanu ahayn sida akhbaarta aaxaadda oo kale ku sugnaatay waajibitaanka udxiyada xanaf dhaqda inay waajib tahay ficilka waajib baa la yidhaahdaa haddii daliilku qaci uu yahay danni aanu ahayn sida nusuusta qur-aankee tilmaamaysa salaadda waajibitaankeeda oo kale mukallafka inay waajib ku tahay ficilku faral buu noqonayaa marka jumhuurkuna isku mid weeyaan bay yidhaahdeen xanafduna way kala saareen waa halka alkawkabu saatic nadmigan jamculjawaamic uu lahaa wاlfardu wاlwaajibu duu taraadufin wamaala nucmaanu ila takaalufi wuxu uhi wlfardu wاlwaajibu duu taraadufin waa mutaraadif waa laba erayo markaa fagala isu ah oon macno kala kala lahayn wamaala nucmaanu nucmaan ibnu haabit waa abu xaniife wuxuu u iishay ila takaalufi inay iskhilaafsan yihiin ayuu isaguna u iishay lakiin jumhuurku waa mutaraadif weydan marka xanafiyaduna xagga daliilkan laasimitaankuun bay eegeenoo waajib iyo faral bay kala yidhahdeen jumhuurtuna waxay eegeen un ficilkan inuu laazim mukallafka ku yahay kamay eegin ayagu ayaguoo umay fiirsan sheeday inuu daliilkani qaciya iyo inuu yahay marka waajib iyo faral kamay kala saarine waxay lehin musama qura unbaa wada leh wlwaajibu huwa alfardu wey cinda aljumhuuri fahumaa sawaaun waa isku mid laa yakhtalifaani fi lxukmi walaa fi lmacnaa iskuma khilaafaan fahumaa yulaqaani waxaa lagu idlaaqaya calaa maa yalzamu ficluhu wuxuu ficilkiisu laazim yahay wa yucaaqabu calaa tirkihi ka tegitaankiisa laysu ciqaabayo ama alxanafiyatu fainahum yufariquuna baynahuma waa kala geynaya min jihati daliil alladii habata bihi ku sugnaayo lusumu lficli ficilka laazimitaankiisu faida kaana daliilu danniyan markuu yahay laa qaciyan qaci aanu ahayn ka khabari alaxaadi ba weynaa haabiti bihi ugu sugnaaday wujubu udxiyatiba weeyaane falficl huwa alwaajibu weeye waidaa kaana daliilu qaciyan markuu laa daniyan aanu hayn ka nusuusi lqur'aani waaba nusuusta qur'aanka ee ku soo aroortay fii luzuumi salaati salaadda waajibitaankeeda cala lmukalafi ay ku waajibtee falficlu huwa alfardu falxanafiyatu nadaru waxay eegeen ilaa daliili luzuumi lficli daliilkan uu ficilku waljumhuuruna nadaru waxay eegeen ilaa kowni ficli laaziman cala lmukalafi inuu yahay biqabdi nadari ayadoo eegmada laga reecinayo oo aan la eegaynin can daliilihi min jihati qadciya ayadoon laga eegin ow daniya ma qadciya mise waa dani falam yufariquun may kala saarin markaa bayna alwaajibi waalfardi wajacaluuhumaa ismayni baanay uga yeereen limusaman waaxidin musame iyo mid keliya bay laba magac uga yeeleen wallahu aclam